بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kelimadan oo kooban in sha allahu tacaala waxay ku saabsan tahay shiicada iyo caqiidooyinkooda wax ka mida marka la yidhaahdo ha laga hadlo shiicada ama firqooyinka kale ee dariiqa ka lumay dabcan waqti dheer bay u baahan tahay waxay u baahan tahay taariikhdoodii in laga hadlo caqaa'iddoodii in laga hadlo waxay kitaabka iyo sunnada ku khilaafsan yihiin in laga hadlo waxay ku leexdeen in la faahfaahiyo marka oo arin wakhti dheer u baahan muxaadaro marka afartan daqiiqo ama soddon daqiiqo ah laguma soo koobi karo in la ogaadana waa laga maarmaan gaar ahaan wakhtigan hadda la joogo oo adduunku isu furmay dadka in badanoo ka mida ay ku dhacayaan ictiqaadaad khaldan oo khilaafsan qur-aanka iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam aqoon darrana ay u geynayso sharka in la barto waa laga maarmaan si aad uga digtoonaato khayrkana inaad barato si aad u samayso haddii aadan sharka baranin oo kufriga iyo bidaca iyo nifaaqa iyo waxyaalaha diinta khilaafsan haddaadan ogaanin adiga oo isla saxan baa laga yaabaa inaad ku dhacdo ama gaalnimo ama bidco ama munaafiqnimo inaad ku dhacdaa dhici karayso saas daa daraadeed baa qur-aanka kariimka ah wixii khaldanna waa qeexay si laysaga ilaaliyo wixii wanaagsanna waa qeexay si loo sameeyo loo qaato si ka kooban baan marka u tilmaami doonaa shiicada ama tashayuca weliba shiicada guud haddaan idhaahdo waa ka hadlayaa waqti bay qaadane waxaan doonayaa inaan waxay isdul taago qolyaha hadda ugu caansan ee la yidhaahdo raafidada shiicadu asal ahaan waxa weeye shiica wax la yidhaahdaa waa waa waa waa cidda cid kala raacsan baa shiicatuhu la dhahaa waa atbaacda marka asalahaan waxay ku bilaabatay cali bn abi aalib radia allahu tacaala canhu ardaah nabiga saxaabadiisana ka mid ahaa in adeerkiina ahaa khaliifkii afraadna ahaa ayaa dadka qaarkood waxay bilaabeen inay waxoogaa xaggiisa u iishaan oo ay cuhmaan iyo waxoogaa ka fadilaan xilligii fitanku dhacayna inay isyara xijiyaan gaar ahaan markay soo baxeen qolyo cali ibnu abi taalib cadaawad u haya oo khawaarijtii iyo wax la mida markay soo baxeen ayaa waxaa soo baxay qolyo cali u tacasubaya oo cali isxijinaya ayaa soo baxay qoladaasaa asal ahaan waxaa la dhihi jiray shiicatu caliyin baa la dhihi jiray asal ahaan halkaasay ka soo bilaabatay kadibna fikirkii wuxuu u gudbay inuu ka faa'iidaysto dad diinta islaamka col la ahaa gaar ahaan nin la dhihi jiray cabdullaahi ibnu saba alyahuudi oo yahuudi ahaa yahuudi ree yamaneed asalkiisu ahaa oo islaamnimada muujistay si uu islaamka hoos uga dumiyo gudaha uga dumiyo munaafiq buu ahaa isagoo gaal abu ah haddana islaamnimada muujisay uu islaamka u dumiyo ninkaasaa ah wuxuu bilaabay wax la yidhaahdo alghuluwu fii aalilbeyt nebiga qaraabadiisa iyo aalubeytkiisa in lagu xadgudbo oo laga badbadiyo kadibna wuxuu bilaabay cuhmaan ibnu cafaan khaliifkii saddexaad xilliguu xilka hayay inuu ka shaqeeyo sidii loogu kici lahaa dhulka dhan buu maray ciraaq buu maray masar buu maray dhul badan buu maray kacdoon buu sameeyey wuxuu ka shaqeeyey kacdoonkii lagu dilay cuhmaan ibni cafaan radia allahu tacala canhu ardaa kadib wuxuu gabaad ka dhigtay wax la yidhaahdo jacaylka aalulbeytka iyo aalulbeyt baa xaqoodii maqan yahay wuxuu bilaabay marka caqaa'id asal ahaanteedu ka soo jeeda kutubta yahuudda ka soo jeeda ayuu bilaabay oo uu leeyahay nebi maxamed sal alla alay wasalam intuusan dhimanin xilka wuxuu u dardaarmay cali alwasiya licaliyin waxaa kadib uu ku xijiyey cali lama dilin ee kor baa loo qaaday samaduu joogaa wuuna soo noqon doonaa wuu ka durkay wuxuu gaadhay inuu yidhahda cali bn abi taalib ilaah buu ahaa ninkaasaa markaa fikirka aalu beytka in gabaad laga dhigto kadibna islaamnimada lagu burburiyo saxaabadii lagu caayo diinta meel looga dhaco ninka yahuudiga ee cabdulaahi ibnu saba baa bilaabay fikradda raafidadu iyadu marka halkaasay farac ka tahay cabdullaahi ibnu saba jiritaankiisa iyo inuu saamayn ku leeyahay fikirka raafidada iyo shiicadana in badanoo kutubta shiicada ka mid iyo a'immadoodu way qirayaan walow qaarkood ay diidan yihiin oo ay inkirayaan firaqda shiicada marka waxaa hadda ugu caansan firqada raafidada firqada raafidadu waxaa magacaa loogu bixiyay bay dhahaan waxay diideen oo cali bn alxusein zayn alcaabidiin oo ka mid ahaa a'immadoodana ka mid ahaa a'immadii sunnadana ka mid ahaa ayaa waxay ku yidhaahdeen xus ninkii la yidhaahdo abubakar iyo cumar iyo iyo isagu jeclaa oo raacsanaa tii isaga ahayd bay marka ku diideen sidaasaa raafido loogu magacaabay oo rafdigu bimacnaa diida waay halkaasay marka ka bilowdeen raafidadu marka mabaadidooda asaasiga ah waxaa ka mid ah in nebigu sal alla alay wasalam markuu dhimanayay inuu cali bni abi taalib u dardaarmay xilka saas dareedeed cali inuu nebiga gadaashiisa uu khaliif yahay nas qur-aankana ku yaalla nebigana ka tegay sal alay wasalam buu khaliif ku ahaa fikrad noocaasay sheegteen oy salka saareen arrinkaa markay taqriiriyeen ayay qur-aanka ka waayeen wax sheegaya cali inuu yahay nebiga gadaashiisa inuu khaliif yahay markay qur-aanka ka waayeen ba waxay bilaabeen qur-aankii inay yidhaahdaan waxbaa maqan oo aayadihii sheegaya cali in loo dardaarmay way maqan yihiinoo saxaabadaa gooyay saan u tegi doonno qur-aanku waa kala dhiman yahay bay halka ka keeneen waa midda labaadee nusuustii qur-aanka macnaheedii iyo tafsiirkeedii inay rogaan oo ay u fasiraan si aan sax ahayn oo ay tafsiirkii qur-aanka ku ciyaaraan bay bilaabeen si ay u helaan meel ay ka soo geliyaan cali in xilka loo dardaarmay halkaasay marka qur'aankii naskiisiina waxbaa ka maqan bay dheheen saan u tegi doonno haddii naskiibaa maqan lagu diidayna waxay bilaabeen inay macnaha leexiyaan oy taxriifiyaan isla taa lafteeda ayay waxay ka dhaliyeen inay saxaabada nebiga gaalaysiiyaan oo waxay yidhaahdeen saxaabadu naskii nebigu ka tegay sal lla alay wasalam ee tilmaamaya cali inuu khaliif yahay ayay qariyeen ama inkireen ama ka tillaabsadeen saasay ku gaaloobeen sidaas daraaddeed mas'alada khilaafada iyo imaamada iyo xilku waa tiir ka mid ah tiirarka iimaanka iyo islaamnimada cinda araafida ruuxu hadduu qiri waayo a'immadooda labiyo tobankee iyagu ay isdaba dhigeen hadduusan qirsanayn mu'min ma ah xataa hadduu ilaahay qirsan yahay oo nebi maxamed qirsan yahay oo arkaanu islaamka qirsan yahay oo arkaanuliimaanka qirsan yahay laakiin a'immadooda uusan qirsanayn agtooda muslimna ma aha mu'minna ma aha janno geli maayo waxay ku taallaa masaladaasi kutubtooda usuushaabay ku taallaa waxaa ka mid a naskan wuxuu ku yaallaa usuululkaafi kitaabka usuululkaafiga la yidhaahdo meesha innaga saxiixulbukhaarigu inoogu jiro iyaga ugu jira waa kitaabka kutubtooda xadiidka ugu saxiixsan waay uguna muctamadsan wuxuu qorayaa laa yakuunu alcabdu mu'minan xataa yacrifa allaha warasuulahu wala'immata kullahum wa imaama zamaanihi ruuxu mu'min ma noqon karo ilaa uu ilaahay aqoonsado oo rasuulkiisa aqoonsado oo a'immada uu aqoonsado kulligood zamanka uu isagu joogo imaamkiisana ilaa uu aqoonsado mu'min ma ah wax kastaba adugu muxuu ahay qirsanow laakiin haddaadan a'immadooda qirsanayn agtooda mu'minka ma tihi isla usuululkaafiga waxaa ku qoran wuxuu leeyahay waxaan weydiiyey abi cabdillaahi baan canil a'immati weydiiyey nabiga gadaashii sal alla lay wasalam markaasaa wuxuu yidhi amiiruulmu'miniina cali imaam buu ahaa xasanna imaam buu ahaa xuseenna imaam buu ahaa cali ibnulxusaynna imaam buu ahaa muxamed ibnu caliyinna imaam buu ahaa man ankara daalika a'immadaasi ruuxii inkira kaana kaman ankara macrifat allahi tabaaraka wa tacaala wa macrifata rasuulihi wuxuu noqonayaa siduu ruux ilaahay aqoontiisa inkiray rasuulka aqoontiisana inkiray bimacnaa a'immadooda haddaadan qirsanayn ilaahayna ma taqaanid rasuulkiisana ma taqaanid mu'minna ma tihid meesha masalada khilaafada iyo imaamadu cinda ahlisunna ay ka tahay mas'alo uusan nebigu nas uga tegin laakiin uu uga tegay ijtihaadka iyo ikhtiyaarka saxaabada uga tegay ayagu waxay ka dhigeen masale nas ah mas'ale aslul usuulana way ka dhigeen oo arkaantoo dhan ayada ay u noqonayso haddii la waayo uusan ruuxu noqonaynin uusan mu'min noqonayn saas daraaddeed baa qur-aanka aayadihiisa qaar ka mid a ah, ayay bedeleenoo si ay u waafajiyaan saan tilmaamaynay waxaa ka mid a maalan aayadda qur'aanka ee rabbi tabaaraka wa tacaala uu yidhi fa aaminuu biاllahi wa rasuulih waannuuri aladii anzalna alla rumeeya rasuulkiisa rumeeya nuurka aan soo dejinayna rumeeya nuurka wuxuu ku fasiray usuululkaafi can abi jacfar buu ka warinaya wuxuu leeyahay annuuru ala'ima nuurku waa qur-aanka laakiin iyagu waxay u leexiyeenoo ku fasireen nuurku waa a'immada ilaahay rusugaay rasuulkiisa rumay a'immadana rumayay ka dhigeen marka waa talaacubka ay qur-aanku ciyaareen marka xataa waxay leeyihiin ruuxa marba hadduu a'immada rumaysan yahay dembi kasta oo dhan ha lahaado jannaduu galay hadduusan a'immadooda rumaysnayn khayr kasta hadduu la yimaado naartuu galaya naskaasi wuxuu ku yaallaa sidoo kale usuululkaafi can imaam baaqir buu ka warinayaa ina allaha laa yastaxyi ummata an yucadiba ummatan daanat biimaamin laysa min allahi wain kana fii acmaaliha baratan taqiya waina allaha laa yastaxyi an yucadiba ummatan daanat biimaamin min allah wain kanat fii acmaaliha daalimatan musii'a yacni wax weeyaan marba haddaadan a'immadooda qirsanayn ahlu naar baata weligaa cibaado kasta la imo wuxuu ku yaallaa kitaabka usuululkaafiga a'immada ay ka hadlayaan marka waa a'imo qaarna a'immadii sunnada weeye qaarna rag dambe oo muxuu ahay iyagu ay ku daba qabteen weeye waxay ka soo bilaabayaan cali bn abi aalib waxay ku xijinayaan wiilkiisii xasan waxay ku xijinayaan xusein oo cali uu dhalay cali xuseyn waxay ku xijineen wiilkiisii muxuu ahaayey cali eh, eh, ibnu xusein albaqir jacfar saasay ka wadayaan waxaa mulaaxad ah cali bn abi aalib radia allahu tacala canhu ardaa carruurtiisu xasan iyo xuseen keliya ma ahayn carruur kaluu lahaa xasan iyo xuseen bay kala baxeen xasan ayaa weynaa fadlina badnaa xasan markay gaadheen xus oo xasan ka tageen xuseen bay ku xijiyeen xuseen dumar badan buu lahaa caruur badanna waa dhalay laakiin imaamnimadii waxay raaciyeen islaan uu xuseen qabay oo farrisiyad ahayd dumar carabana wuu qabo caruur u dhalay mid farrisiyadana wuu qabay tii farrisiyad ahayd caruurteedii yahay haddana imaamnimadii raaciyeen ilaa imaamka ugu dambeeya moxamed bin xasan alcaskari oo la yidhaahdo asalaan mahdiga ay dhahaan oo la yidhaahdo asal ahaanba wax jira ma ahayne odaygu wuxuu dhintay ilmo la'aan markaasay isaga sameeyeenoo waxay yidhahdeen ilmo yar buu ka tego wuu dhuntay oo god buu galayoo aakhiru zamaanku soo bixi doonaayo sunniyiintu layn doonaa gawrixi doonaa wax jirana ma aha odaygu ilmo la'aan buu buu yuu dhintay baa la yidhaahdaa waa midkii la yidhahdaan god buu ku jiraa marka taasi waxa weeyaan waa muctaqadkooda wax la yidhaahdaa imaamadu oo arkaanta diinta midka ugu muhiimsan ka dhigeen waxaa ka mid a afkaartooda gaalnimada ah ee iska cad waxay rumaysan yihiin rabbi tabaaraka wa tacaala xuquuqda uu leeyahay rububiyada cibaadada uu leeyahay maamulka kownkan qeybka iyo waxyaalaha maqan ogaanshahooda kulli waxay siiyaan a'imadooday siiyaan waa u tegi doonnaa inay a'immadooda ka rumaysan yihiin sidii nebiyadoo kale laakiin xagga rabbi tabaaraka wa tacaala waxay qabaan rabbiga kownka maamula waxay leeyihiin dhulku jooga wuxuu leeyahay maalan kitaabka la mir-aatu lanwaar waxay ku leeyihiin in uu yidhi cali cali bin abi aalib bay ka warina been abuurad waay wuxuu leeyahay ana rabu اlardi aladii yaskunu اlardu bihi yacni rabbiga dhulka jooga waa aniga cali bay ka sheegayaan kutubtoodu ku yaala waxaa ka mid a ah matalan tafsiirka imaamkooda cayaashi isaguna wuxuu leeyahay walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada aayadda markuu fasirayo wuxuu leeyahay rabbigaa ha u shariig cibaadada rabbigaa cidna ha la wadaajinin wuxuu ku fasirayaa yacni altasliima licaliyin walaa yushraku macahu fi lkhilaafati fi lkhalaafati man laysa lahu dalika yacni nebi cali bn abi aalib khaliifnimadiisa cidna ha la wanaajinin baa aayadda laga wada bay yidhahdeen aayadduna maxay ahayd walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada rabbihi waxay ka dhigeen cali marka rabbiga la leeyahay cid ha la wadaajinina waa cali bni abi aalib saasuu ku fasiray tafsiirkooda caankaee la yidhaha cayaashi uu leeyahay waxaa ka mid ah ictiqaadka raafidada maadaama a'imadooda ay rubuubiye ka rumaysan yihiin adduunkii aakhiradaba waxaa ku tasarufay leeyihiin a'imada a'immadanada kulayni kitaabkii haddaan sheegayna kutubta xadiidkooda kutubtooda xadiidka ugu qiimaha badan agtooda wuxuu baabeeyey baab uu ku magacaabay baabun ana alarda kullaha lilimaam dhulka oo dhan imaamkaa iska leh dhulka iyo wixii dhuljoog dul joogaba isagaa iska leh markaasaa wuxuu soo arooriyey naskan abibasiir neeladu ka warinaya can abi cabdillaah wuxuu yidhi amaa calimta ana addunya waalaakhirata lilimaam ana addunya waalaakhirata lilimaam adduuniya akharaba imaamkaa iska leh yadacuhaa xaydu yashaa wayadfacuhaa ilaa man yashaa adduun iyo aakharaba meeshuu doonuu dhigi cidduu doonuu siin meeshuu doonana wuu u diidiyo cidduu doonana wuu u diidiyo adduun iyo aakhara yaa iska leh ma imaan baa iska leh ma aadamaa iska leh waa wixii ilaahay lahaa adduun iyo aakhara ilaahay baa iska leh ilaahay baa khaas la ahaa ayagana waxay rumaysan yihiin adduun iyo aakharaba imaamkaa leh cidduu doonuu siin cidduu doonana waa u diidaya waxaa ka mid ah raafidada isla masaladaa ku imaanaysa kutubtooda waxaa ku yaalla xawaadiista kownka ka dhacaysaay waxaa keenaya ee ka dambeeya inay a'immadooda yihiin waxaa ku qoran kitaabka la yidhaahdo bixaaru anwaar oo majlisi majlisi uu leeyahay nilyaa samaacatu ibnu mahraan buu ka warinaya wuxuu leeyahay waxaan joogay cinda abi cabdillaah ayaan joogay buu yidhi cabdicabdillahi baan la joogay buu yidhi fa arcadat isamaau wa abraqat samada ayaa unkaday wayna hilaacday hilaac iyo unkad baan maqalay markaasaa abu cabdillaahi wuxuu yidhi amaa ina inahu ma kana min hada aracyi wamin min hada alracdi wa min hada albarq fa inahu min amri saaxibikum ma unkadkaas iyo hilaacaasi buu ka ahaaday saaxiibkiin baa keenaya markaasaa waxaan ku idhi oo saaxiibka annagaasi waa keen markaasaa wuxuu yidhi amiiru lmu'miniin ali waa waxaa hillaca dhacaya iyo waxaa unkad dhacaya iyo waxaa roob da'aya iyo waxaa waadid adduunka ka dhacaysa cali baa keenaya saasay leeyihin oo roobkayaa keena ma allah baa keena mise cali baa keena shirki iyo gaalnimo cad sooma kufri fi rububiya waay raafidadu sidoo kale waxay rumaysan yihiin a'imadoodu inay qeybka og yihiin cilmiga maqan wax kastoo imaan doona wixii yimidba inay og yihiin oo yaqaanaan bay rumaysan yihiin ayadana kulayni kitaabkiisa kaafiga wuxuu baabeeyey baabun ana ala'imata calayhim assalaam yaclamuuna mataa yamuutuun wa annahum laa yamuutuuna ila biikhtiyaarin minhum a'immadooda iyo wadaadadooda ay raacsan yihiin waxay og yihiin goortay dhimanayaan mana dhimanayaan iyagu inay khiyaarkooda ku doortaan mooye layskama dili karo malakulmawd ma qaadi karo waa inay iyagu khiyaarkooda ku baxaan markay iyaguunu yidhaahdaan lay dilo halay qaado baa la qaadi karaa xilligay dhimanayaan iyo meetay ku dhimanayaanna way yaqaanaan way garanayaan mar kale wuxuu baabeeyey kulayni baabun ana ala'imata yaclamuuna cilma maa kaana wamaa yakuunu wa annahu laa yakhfaa calayhim shay wuxuu baabeeyey a'immadu waxay og yihiin wixii horay u jiray iyo waxa dhici doona wax ka qarsoonna ma jiro majlisi kitaabkiisa bixarul anwaarka sidoo kale wuxuu ka warinayaa abi cabdillaahi wuxuu yidhi wallaahi laqad ucطiinaa cilma alawaliina waalaakhiriin waxaa nala siiyey wixii cilmi horreeyey iyo kuwa dambeeya cilmigoodaba waana la siiyey markaasaa nin baa weydiiyey wuxuu yihi cilmu lgeyb maad ka wadaa markaasaa uhi wayxaka innii la aclamu maa fii aslaabi alrijaali wa arxaami innisaa war habaar qabee habaar kugu dhacye waxaan ogahay buu yidhi ragga dhabarkooda waxa ku jira iyo dumarka minkooda iyo raximkooda waxa ku jiraan ogsoonnahay buu ku yidhi cilmu lhaybka yaa iskale marka laa yaclamu alghayba ila allah ayaguna waxay qabaan a'immadoodu inay qeybka wixii tegayo wax soo socdaba ogsoon yihiin raafidadu sidaa daraaddeed a'immadooda qubuurtooda ayay caabudaan maadaama ay rumaysan yihiin in ay a'immadoodu hadday dhinteen iyo hadday nool yihiinba wax walba gacantooda ku jiro qubuurtooday aadayaan markaasay wax u raadsanayaan bal in qubuurtooda ay tagaan iyo meelaha masaaraadkay siyaartaan baa agtooda kala muhiimsan in ay xajka ilaahay yimaadaan oo kacbada yimaadaan sidaas daraaddeed qubuur la caabudo iyo meyd la caabudo iyo mayd dhinto wax loo raadsado asalkeedu wuxuu ka soo jeedaa shiicada iyo raafidadu ka soo jeeda majlisii fii baxaari alanwaar kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay idaa kaana laka xaajatun ila allah haddaad ilaahay dan ka leedahay xaaje iyo dan baad leedahay faktub ruqcatan calaa barakat illaah aduu waraaq yar wax ku qor waaطraxhaa calaa qabrin min qubuuri ala'ima in shi'ta kadibna waraaqda aada baahidaada ku qoratay qabri qabriyada ka mida imaamyada ku tuur ayb aw fashuddahaa wakhtumhaa intaad waraaqda xidho kadibna moori yani yacni shaabadee wacjul tiinan nadiifan wajcalha fiih dhooban nadiifa intaad qoyso ku dhex rid watraxhaa fi nahrin jaarin kadibna webi socdo ku tuur aw badrin camiiq aw yani badrin camiiqin aw qadiira maa ama ma ahee meel biyo galeen ah ama ceel ku rid fa fainahaa tasilu ila sayidi calayhi salaam markaad sidaa yeesho waraaqdaa codsigaagu uu ku qoran yahay waxay gaadhaysaa caliy bna abi aalib bay wa huwa yatawallaa qadaa'a xaajatika binafsihi isagaa marka dantaada gudi doona ayi xaajo ma qabtaan haddaad ilmo rabto haddaad caafimaad rabto haddaad roob rabto hadday nabadgelyo dara idin haysho haddaad muxuu ahay aafo kale ku haysato waraaq intaad qorto uun keliya tawabiga ku rido cali u dir kadibna baahidaada waaba la gudayaaba cali iyo a'immada hawshaa u istaagaya waxaasaa meeshaa ku qoran waa ictiqaadka raafidada waaye a'immadooda waa sida ilaahye oo kale la caabudo wax walba gacanta ku haya sidoo kale waxay rumaysan yihiin a'immadoodu in ay xaq u leeyihiin xalaalaynta iyo xaaraamaynta wax alla waxay doonaanna way xalaaleeyaan waxay doonaanna way xaaraameeyaan kulayni usuulkiisa sidoo kale waxaa ku yaala iyo bixaar alanwaarka majlisi sidoo kale khalaqa allahu muxameda wacaliya faatimata famakahuu alfa dahrin u fiirsada alla wuxuu abuuray moxamed nebi moxamed sal lla lay slam iyo cali iyo faatima markaasaa waxay dhulka joogeen kun sano uma khalaqa jamiica alashyaa kadibna wixii kaloo dhan buu abuuray faashhadahum khalqahaa wuxuu markhaati geliyey waxyaalaha kale abuurkooda wa ajra taacatahum calayha wa fawada umuurahum ilayha fahum yuxiluuna maa yashaa'uuna wa yuxarimuuna maa yashaa'uun cali iyo faatima iyo nabiga sal alla lay slam ay ku dareen wax alla waxay doonaan bay xalaaleeyaan wax alla waxay doonaanna xaq bay u leeyihin inay xaaraameeyaan cali bn abi aalib iyo faatima iyo aalu beytka ogaada waxaan ay ka sheegayaan waa been abuurad wax jira maaha laakiin waa lagu awrkacsaday waa jecellahay aalubeydkii waa la dhacay xaqoodii aan la soo celiyo tolla-ayay halkaasay ka bilaabatay gabaad baa laga dhigtay aalubeydka iyo jacaylkooda oo qulubta mu'miniinta ku weyn mu'miniinta iyo saxaabada aalubeydka nabiga wax ka jecel ama jirin mu'miniintu waa jecel yihiin aalubeydka nebiga qaraabadiisa sal alla lay wasalam jacaylka aan u hayno aalubeydka marka gabaad laga dhigtay markaasaa dadkii lagu lumiyey oo halkaasay gaadheen xaq bay u leeyihiin inay wax xalaaleeyaan wax xaraamiyaan a'immadoodu ictiqaadka raafidada waxaasoo dhan waxaa ka daran laba qodobba qodob maxay ka rumaysan yihiin nebinimada innaga waxaan rumaysannahay silsiladii nebinimadu inay nebi maxamed ku dhammaatay sal alay wasalam hadduu nebi maxamed geeriyoodayna sal lla alay wasalam nebi ka dambeeyo oo waxyi ku soo degayo macsuuma ma jiro maxay raafidadu rumaysan tahay waxay rumaysan yihiin nebi maxamed gadaashiisa a'immadooda labiyo tobanka ah mid walba inay malaa'igtu u imaan jirto oo waxyi loo keeni jiray kadibna uu macsuum yahay sida nebiyadoo kale ama kaba fadli badan malakul jibriil baa wax u keeni jiro waxyi u keeni jiray ama malag kale oo xataa malakul jibriil kana weyn kana fadli badan sidaasaa ku qoran haddaannu qaar ka mida nusuustooda soo qaadno maalan caqiidada iyadaa kutub badan oo kutubtooda tafsiirka iyo xadiidka ku qoran tahay ninka la yidhaahda moxamed ibnuulxasan isafaar oo dhintay sanadkii labadii kun labadii boqol sagaashankii hijiriga oo culimmadooda waaweyn ka mid a ah, oo la yidhahda xataa a'imadii macsuumiinta buu la kulmay bay dhahaan muxadisiintooda raggii ugu horreeyeyna waa ka mid wuxuu kamid wuxuu yahay sheekhii haddaan sheegayna kulaynina sheekhiisii waay xujatulislaam bay dhahaan kulaynigaas kitaab wuxuu le la yidhaahdo basaa'iru darajaati alkubraa baabka lix iyo tobnaad juska sideedaad wuxuu ku baabeeyey baabun fii amiiri اlmu'miniin ana allaha naajaahu biاطaa'if wa gayraha wa nasala baynahumaa jibriil cali ilaahay baa toos ula hadlay marna jibriil baa u dhexeeyey u fiirso cali bn abi aalib ilaahay baa toos ula munaajooday jibriilna waa u soo diroo jibriil baa la hadlay mar kaleeto halkaasi markuu baabkaa keenay ilaa toban riwaayo oo uu macnaha ku sharxayo ku warinayo ayuu halkaa ku soo arooriyey juska sagaalaad baabka shan iyo tobnaad buu haddana wuxuu ku keenay baabun fii anna alaima ana ruuxa alqudusi yatalaqaahum ida xtaajuu ilayh malakul malakuljibriil baa a'immadooda la kulma markay u baahdaan mar alla markay u baahdaan waa iyaga baahidooday ku xidhanta malakuljibriil baa u imaanaya malakul jibriil baa u imaanaya markay u baahdaan markaasuu wixii ay rabeen buu u keenaya sidoo kaleeto muxuu ahay halkaa wuxuu ku keenay saddex iyo toban riwaayo oo uu ku xoojinayo malakul jibriil inuu a'immadooda u yimaado kulayni sidoo kale abu cabdillaahi wuxuu ka warinayaa wuxuu yidhi kaana maca ruuxulqudus malakuljibriil kaana maca rasuuli illahi yukhbiruhu wa yusadiduhu malakuljibriil nebi maxamed buu la joogi jiray waana u warrami jiray waana toosin jiray wa huwa maca ala'immati min bacdihi malakuljibriil hadduu nebi maxamed dhintay mab tegine a'immadanaduu la socdaa oo xasan buu la joogay xuseen buu la joogay kadibna muxuu ahay cali eh, ibnu xusein buu la joogay baaqir buu la joogay jacfar buu la joogay a'imadanadaasi kulli malku jibriil baa u imaanayay kadibna waxyi buu u keenayay halkaasaa marka waxa weeye a'immadoodu waxay ka rumaysan inay macsuumin yihiin sida nebiyadoo kale saas daraaddeed diinta ay cuskadaan ee kutubtooda kuqu ku qorani riwaayaad gaadhsiisan nebi maxamed way ku yaryihiin ama maba jiraan waxay ka warinayaan a'immadaasay ka warinayaan leanna diintooda halkaasay sal ku haysaa maadaama ay rumaysan yihin a'immadani inay sidii nebi oo kale yihiin oo waxyigu u imaanayo inay nebi maxamed ka wariyaan uma baahna a haddii jacfar baaqir laga wariyo bimacnaa waa waxyi oo kale sidii iyadoo nebi maxamed laga wariyo o kale ay ka dhiganta haddii jacfar saadiq laga wariyo waa sidii nebi maxamed oo laga wariy leanna waxyi baa u wada imaan jiray oo muxuu ahayey emalku jibriil baa u wada imaan jiray taasi waa nubuwadii marka nebinimo dhammaatay oo jibriil muxuu ahay wuxuu keenayay nebi maxamed hadduu dhinta ay meesha ka baxday raafidada agtooda kuma jirto nebinimadii inay socotay oo waxyigii socday oo aymadooda ku soo degayey ilaa kii ugu dambeeyey sidaasay rumaysan yihiin ninka yidhaahda nebi maxamed gadaashii baa waxyi soo degayey ma muslim baa mise waa gaal ma muslim baa muslim laguma tirin karo abadan waa kufri sariixa waaye waa gaalnimo iska cad taa hadday nebinimadii tahay raafidadu maxay qur-aanka ka rumaysnaayeen qur-aanka maxay ka rumaysnaayeen isagana bal aanu nimaadno raafidadu qur-aanka waxay ka rumaysnaayeen qur-aanka aan haysanno inuusan kii ilaahay soo dejiyey nebi maxamed ku soo digay oo dhammaystiran inuusan ahayn qur-aankan inala yaalla inuu muxaraf yahay oo la beddelay naaqis yaho wax ka dhiman yahay qur-aankii inuu wax ka maqan yahay bay rumaysnaayeen maxaa yeelay waxay ka waayeen qur-aanka saan tilmaannayba caqiidooyinkooda faasidkaa ah ee ay sheegeenoo kutubtooda ku qoran wax aayadoo taageerayso qur-aankan ka miday waayeen markaasaa waxay ka dhaliyeen inay dhahaan aayadihii macnahan sheegaya caqiidadnada sheegayay waa la gooyoo saxaabadaa gooyey oo way maqan yihiin saas daraaddeed qur-aanku waa kala dhimaya miyaan ku been abuuranaynaa maya waata nusuusta ku taalla kutubtooda kulayni wuxuu qoray oo kutubtooda kitaabka ugu kutubta ugu muhiimsan ka mida saan horeyba u sheegay kutubta kitaabka xadiidka wuxuu sheeg wuxuu sheegayaa wuxuu baabay ina alqur'aana jaءa bihi jibriil ilaa moxamed sal اlla alay wasalam sabcata cashara alfa aaya qur'aankii nebi maxamed sal alla alay wasalam u yimid ee jibriil u keenay wuxuu ahaa buu yidhi toddoba-iyo toban kun oo aayadood annaga qur-aanka inoo qoran meeqa aayadood waay ya lix kun iyo laba boqol iyo iyo lixdan iyo wax waay soo maa asagana muxuu leeyahay qur-aankii nebi maxamed ku togadogay wuxuu ahaa toddobiyo toban kun oo aayadood macnaheedu waxa weeyaan qur-aankii saddex meelood meel baa yaalla labadii meelood oo kale waa maqan marka qur-aanka waa kala maqan yahay oo waxbaa ka dhiman sidoo kale ninka la yidhahdo cali ibnu ibraahim alqumi oo kulayni sheekhkiisa ahaa tafsiirkiisa iyo kulayni kaafigiisa iyo anuuru tabrasi kitaabkiisa uu mas'aladaba ka qorayba kitaab wuxuu le la yidhaahdo faslu lkhitaab fi taxriifi alkitaab ama fi taxriifi kitaabi rabi اlarbaab waa kitaabka uuba ku taqriiriyeyba aada ugaga hadlay qur-'aanka in la inuu wax ka maqan yahay abulxasan alcaamili ninka la yidhaahdo muqadimadiisa mir'atu lanwaar wa mishkaati alasraar oo tafsiirka burhaan muqadimada uga dhigay oo uu leeyahay hashim albaxraani tabrasi ixtijaajkiisa nicmatullahi jazaa'iri anwaarkiisa kulli waxaa ku qoran inuu qur-aanku kala maqan yahay waa kutubtii shiicada bal wuxuu leeyahay almijlisi riwaayaadka ku soo arooray qur-aanku inuu kala maqan yahaye kutubta shiicada ku qoran waa riwaayaatun mutawaatira tawaaturka waxaa la yidhaahdaa waa riwaayado gaadhay ama cilmi gaadhay meel aan la inkiri karin oo yaqiin ah heerkaasay gaadhsiisan yihiin riwaayaadka ku soo arooray bay leeyihiin qur-aanku inuu kala maqan yahay maadaama ay sidaas tahay marka oo kulli kutubtooda ay qarinayaan macno ma sheegayso marka qaarkood oo mas'aladaa inkiray oo dhahaya waa lagu been abuurtay kutubtoodii bay ku qoran tahay culimmadoodii asaasiga la yaqaanay baa taqriirinaya inuu qur-aanku kala maqan yahay ilaahayna muxuu qur-aanku yidhi innaa naxnu nazalna dikraa wa innaa lahu la xaafiduun raafidadu qur-aankanaan haysanno ku kalaa u dheer nebinimada inoo dhammaatay nebi maxamed ku ekayd waa laga dambeeyey ilaah iyo sifaadkiisii xuquuqda uu leeyahay a'immadooday siiyeen waxaa masalada ugu dambayseen tilmaamaya ay tahay raafidadu waxay qabaan sidoo kale saxaabadii nebigu sala allahu calayh waaalih wasalam in ay gaaloobeen saxaabadii nebigu sal alla alay wasalam in ay gaaloobeen ayadana waxaa marka laga reebo dhowr nin ayadana waxay ka keenayaan oo ka dhalatay masaladii aan soo sheegnay oo imaamada cali imaamnimadiisa nebigaa dardaarmay oo qur-aankay ku taallaa qur-aankii baa laga waayay markii qur-aankii laga waayey baa waxay yidhaahdeen qur-aankii qaybta maqan yaa yaa tiray yaa meesha ka saaray waxay dhaheen saxaabadii nebiga cali bn abi aalib xilkii nebigu u dardaarmay yaa ka qadi oo ka qaatay saxaabadaa ka qaatay way gaaloobeen marka halkaasay ka keeneen inay saxaabada gaalnimo ku xukumaan dhowr nin bay ka soo reebeen rawda fi lkaafi rawdada kaafiga rawdada oo kitaab kaafiga ka mid ayaa waxaa ku qoranayo kaana annaasu ahla riddatin bacda annabiy sal alla alay wasalam ilaa alaaa dadku nebigu markuu dhintay kadib diinta waa ka baxeen ilaa saddex nin mooye almiqdaad ibnu aswad wa abu darin alkhifaari wasalmaan alfarisi saddexdaa waxaan ahayn saxaabadii nebigu diinta waa ka noqdeen markuu nebigu dhintay sal alay slm wayna gaaloobeen sidaasay rumaysan saas daraaddeed waxyaalaha ilaahay ugu dhowaadaan kuwa ugu waaweyn waxaa ka mida meeshaan annaga aan ilaahay ku xusno subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah soo kuma tas dikrigeennu maaha ayaga dikrigoodu waa lacnadda saxaabada gaar ahaan khulafaa'i الraashidiin allahuma alcan abaa bakrin walcan cumar walcan cuhmaan walcan asaxaaba lacnadaasayba ku wardiyaanba marka saxaabadii nebigu inay gaaloobeen bay qabaan qur-aanka imisa aayadood buu ilaahay qur-aanka saxaabada nebiga ku ammaanay imisa aayadood buu ilaahay ku taskiyeeyey imisa aayadood buu ilaahay ku sheegay inuu ilaahay ka raalli noqday jannana ay gelayaan tiro male raafidana waxay leedahay saxaabadii nebigu diinta waa ka baxeen dhowr inay soo reebteen marka laga reebo xataa kuway gaalaysiiyeen waxaa ka mid a xaasaskii nebiga sal alla alay wasalam caaisha gaal bay ahayd bay leeyihiin muxuu ahaayey xafsa gaal bay ahayd waxaanay diinta waa ka noqdeen bay leeyihiin bal qaarkood waxay qabaan nebi maxamed intuu qabayba caasho iyo dumarkii nebigu munaafiqaad bay ahaayeen gaalo ah markaasaa waxaa timid oo nebi maxamed ma dumar haween gaaluu qabay haabay dheheen oo nebi maxamed gaal buu qabaa oo gaal buu uhoydaa oo gaal baa xaas u ah meel ka dhac intee leeg waa aalu beyt baan jecellahay nebi maxamed baan jecel turfatooro waa markaasaa kutubtooda qaar ka mida waxaa ku qoran nebi maxamed maadaama uu gaal qabay u fiirsada masaladaa foolxumadeeda iyo siday u taalo maadaama uu gaal qabay waxaa dhici kartay leeyihiin xubinkiisa taranka in la cadaabo bal dhegaysta masalada iyada maxaa yeelay bay leeyihiin naag gaala buu xaas ka dhigan jiray ilaa fadaaxada iyo foolxumada iyo qashinka iyo heerkaasay gaadhsiisan yihiin haddana maba qarsadaanba waxay kaga hadlaan telefishinada iyo social mediaha aisha gaal bay ahayd ayada qur-aan ay u daliilinayaan leexinayaan macnaheeda bal gaalmahay zaaniyad bay ahayd bay leeyihin waana masalada suuratu nuur ilaahay ku baryeelay umulmumina caaisha radialla intaasoo aayad dhowr iyo toban aayadood ilaahay ku baryeelay tabaaraka wa tacaala oo kaga hadlay marka ilaahay mayna nabadgelinin qur-aankii mayna nabadgelinin nebinimadii mayna nabadgelinin saxaabadii nebiga mayna nabadgelinin cid ka nabadgashayba ma jirto aalubeyt mayna nabadgelinin aalubeytkan ay gabaad ka dhiganayaan sheeganayaan yacni dhibka ay u geysteen cid u geystay ma jirto kullu daalika waxa aan sheegayna waan soo gaabinaye kullu daalika waa nusuus ku taala kutubta raafidada haddaad tidhaahdaan maxaa u dhexeeya raafido iyo shiico maxaa u dhexeeya way kala guda wan yihiin raafidadu waa koox waa waa urur ka mida waa qeyb ka mida laakiin shiicadu way ka guda wan yihiin shiicadu shiicadu kaloo badan bay leeyihin zaydiyadaa ka mida yeman iyo dhulkan degta oo ka sokaysa roon waxaa ka mida nimanka la yidhahdo nusayriyada oo suuriya haysto qoyska suuriya haystee calawiyiinta la dhaho oo iyaguna gaala laysku waafaqsan yahay gaala yihiin waxaa ka mid a ah ismaaciiliyadan hadda inala joogta yacni way badan yihiin firaqda shiicadu laakiin qoladan aan hadda ka hadlayo waa qolada hadda ugu xoog badan oo eeraan ay matasho eeraan ay matasho oo ay ka mid yihiin qoladan xuutiyiinta ah oo ay ka mid yihiin kuwan xisbullahi la yidhaha xisbullaataha ee lubnaan oo ay ka mid yihiin qoladan ciraaq haysata oo bilaadii sunnada in badanoo ka mida qabsaday qoladaasaa waxaa la yidhahdaa raafidada aan ka warramayo ee caqaa'idda hadda aan ka warramayo rumaysan waa qolyahaas ilaan haddaad rabtaan farta in laydinku fiiqo qolyaha aan ka hadlayno waa qolyaha iyaga waa waxaan markaa saa u leenahay firaqda iyada ah waxaa la doonayaa inaan lagu kadsoomin raafidadu wataa muctaqadkeeduna wakaa laakiin mas'ale inaynu baraarujo u baahan baa jirto markay inala mucaamaloonayaan oo suniyiinta la mucaamaloonayaan suniyiinta dadkay ugu necab gaalada gaalada ah waxay ka necab yihiin suniyiinta laakiin markay inala mucaamaloonayaan waxay laguna mucaamaloonayaan caqiido la yidhahdo caqiidatu tuqya munaafiqiin oo agtooda cibaado weynka ah, waxay ilaah in loogu dhawaado waxaa ka mid a markay kula mucaamaloonayaan inay kaa qariyaan caqiidadooda beenna kuu sheegaan oo kuu munaafiqeeyaan waxaan kutubtooda ku qoran oo dhanna inay inkiraan oo ay sheegtaan in ay yacni qur'aanku uusan kala dhimanayn oyna rumaysnayn inay sheegtaan saxaabada inay jecel yihiin inay sheegtaan waxan oo dhan waa inkirayaan kutubtoodaay marka ku taallaa munaafiqiintaasi inay ilaahay ugu dhowaadaan markay la mucaamaloonayaan dadka sunniyiinta iyo dadka kale taasay marka waxa weye inagula dhaqmayaan tuqyadaa iyo munaafiqiinta laakiin xaqiiqadoodu caqiidadu waa taa aan soo sheegnay oo kutubtooda ku qoran waxaan u baahannahay marka maanta waa fitno taagan raafidada iyo in lagu fitno sababtu waxa weeye mawaaqiftooda siyaasiga ah oo hadda muuqda mawaaqiftooda gaalaan iska celinaynaa maraykan baan iska celinaynaa waxaanu garab taagannahay muxuu ahay ee dadka dagaalamaya gaalada iska celinaya mawaaqiftoodaasa dadku ku kadsoomayaan dadka sunniyiinta ah dadka aqoonta aan lahayn dhallinyarada dumarka markaasaa waxaa la leeyahay dadka unbaaba muslimaba mowqif siyaasiya oo ruuxu qaato muslimna laguma noqdo gaalna laguma noqdo mowqifka siyaasiga wuxuu ka turjumaa maslaxadaada siyaasiga berrina wuu isbedeli karaa laakiin ruuxa waxaa lagu qiimeeyaa caqiidadiisa caqiidadiisana waxaa laga fiiriyaa kutubtiisa iyo waxa ku qoran iyo waxa dhaqan ahaan uu haystaa laga fiiriyaa marka ha ku kadsoomina mawaaqifta iiraan iyo ururada ay taageersan tahay ha ku kadsoomina mawaaqifteeda siyaasiga ah ee marar fara badan munaafaqayntu ku jirta ha ku kadsoomina caqaa'idoodu waa kaa aan ka warrannay miisaankuna waa caqiidadooda iyo dhaqankooda dadkaasi dad muslima ma aha xaqiiqadu waxa weeye raafida muctaqadkooda marka loo noqdo wax kastoo lagu gaaloobi karo diin looga bixi karo raafida way galeen shiicada qaybta iyadaa wax kastoo diin lagaga baxaayo waa ku sugan yihi sidaas daraaddeed muctaqadaadkooda marka la fiiriyo cala raajix waa inaysan muslimiinta ku xisaabnayn ayagu haba sheegteen waa inayna ku xisaabsanayn marka iyo inaan kadsoominoo iyo inaan khaldamin waayahan dambe waxaa socota oo ina soo gashay soomaalida haddaynu waa ka fayoobaan jirnay shiicada iyo raafidadii afkaarteeda laakiin waayahan dambe waa layna soo galay dacwaa socota dowladdaa shaqaynaysa eeraan baa shaqaynaysa ururadeedaa shaqaynaysa dhaqaalaa shaqaynaya meel walbay galeen innagana waa ina soo galeen waad arkaysaan maalmo dhoweyd maalmo dhoweyd qolo telefishinadii social mediaha soo galayoo yani waxa weeyaan mxu ah, ana ana shiici haddaa carabiga jejebinahay aniga maaragtay shiici baan ah aniguna shiici baan ah aniguna wiilal iyo gabdho waxoogaa maaragtay waxoogaa baa loo laabay laakiin shiica ma fahamsana waxayna kaga duwan yihiin dowladaha jiraayey fikirka shiiciga ah sidiisaba dowlad baa taageertay eeraan baa taageertay safaaradooda meesha joogtaa waxay u joogtaa inay dacwadaa faafiso cagsigeedu waxa weeye dowladahan waddamada muslimiinta sunniga ka taliyaay wax dacwada sunniga garab istaago u hiiliyo oo ururadeeda iyo dacwadeeda garab istaagaaye ma jiro laakiin shiicadu dowlad ahaan bay u garab taagantah waana midda keentay ururadii shiiciga adduunka ka jiray inay xoogaystaan ururadii sunniga ahaa ee dacwada u taagnaana in la baabi'iyo kuwanna waxaa baabi'iyey dowladihii waddamada sunniga ka talin jiray baa ururadii islaamiga ahaa baabi'iyey sunniga ahaa tanina ururadeedii bay ka faa'iidaysatoo taageerto xoojisay markaasay dalalkii sunnigaa ah la wareegeen waxay la wareegeen yeman waxay la wareegeen ciraaq waxay la wareegeen libnaan waxay la wareegeen waddamadii sunnigay la wareegeen wax inay la wareegaanna fursadda waxaa siiyey dowladahanaa siiyey marka yaynaan u qaadanin maanta tanay yihiin miisaanku ma ah mas'aladu waxa weeyaan arrintaa waa in laga digtoonaado dadka fikirkaa faafinayana waa in ummaddu iska jirto waa kufri waa gaalnimo waa ilxaad waa diin la'aan waa inxiraaf waa meel kaga dhac qur'aankii iyo sunnadii iyo allah iyo nebigiisa iyo saxaabadiisa wax la hambeeye ma jiro ruuxii marka shiici noqonaya ama raafido noqonayaay waa inuu sidaa ku galo hadduu galayo gaalnimada waa inuu saa ku galo calaa bayina ruuxii kalena waa inuu iska ilaaliyo oo calaa bayina laysaga ilaaliyo dadka noocaasana waa in umada laga qabto weliba andimada andimada soomaalida ka talisa soomaalida u talisa ayaa waxaan dhihi lahaa min awjab alwaajibaat oo wax walba ka muhiimsan waajib idinku ah waxa weeye inaad ummadda ka qabataan fikradaha noocaas oo kale soo dhexgelaya dadka wada leanna xukunka iyo dowladdu haddayna diinta ka qabanin waxyaalaha kharibayahay waxa kale qabanayaan maxay tahay wixii ugu muhiimsanaa tan waa marka fikirkaasi waa in si wada jira loola dagaalamo layska jiro layskana ilaaliyo saan sheegayba wakhtiga kooban daraaddii baynu soo koobnay afkaarta iyada ah laakiin iyadiyo mid ka daran oo aynu ka nimidba faahfaahin fara badan bay u baahan tahay xilliyo kale munaasabada kale inaan fursad u helnaa laga yaabaa in allahu tacaala oo aanu mid walba meeshii laga soo qaaday iyo kitaabka iyo safaxaadka iyo waxay ka yidhaahdeen inaan faahfaahinno in sha allahu tacaala laakiin wakhtigaan hadda saamaxaynin intaa ka badan hada wabillahi towfiiq wsali allahuma wslm wbaaraka cala nabiyina moxamed wala alihi wsaxbi waslem